alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ardaydii reer diridha ba xaggay fadhiyaan ayna hum gacantaa taagaan dhammaantood meel kastoy fadhiyaan gacantaa taagaan kow saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban ayib m aan ku daray ayib waay risaalada koobaad ee kitaabka ama muqadimada koobaad wahiya fi arbaci masaa'ila waajiba calى jamiic اlmukalafiin afartaa masale waa maxay fadal a afarta masale waa maxay alcilmu wa macrifat اllahi macrifat الnabiy macrifa diin islam iladila athani alcamalu bihi athalith adacwat ileyh araabic asabr cala alada fiih jazaka allahu khayr ayib marka wuxu uhi iclam raximaka allah anhu yajib calayna tacalumu arbaci masaa'ila yani cilmiga sidaynu u baranayna isaga baa cilmiya afar masale inaynu barano camalka saynu u baranayna dacwadda saynu u baranayna sabirka saynu u baranayna markuu leeyahay tacalumu arbaci masaa'il waxaynu baranaynaa waa maxay haye saxiix jazaka allah khair afartaas inay nagu waajib yihiin baynu baranayna inuu cilmi waajib inagu yahay cilmiga waajibka inagu ahayna inuu yahay macrifat اllahi macrifat الnabiy macrifat diin اlislaam waxaa kale aynu baranaynaa alcamalu bilcilmina inay waajib inagu tahay waxaa kale aynu baranaynaa adacwatu ila lcilmina inay waajib ina saarantah waxaa kale aynu baranaynaa asabru cala aladaa fiih dhibaatada inaga soo gaadhaysa inaynu ku sabirnaana inay waajib inagu tahay ayib musanifku wuxu uhi raximaka allah ducadaasuu ku bilaabay alfarqu bayna alraxmati walmakfira alraxma walmakfira maxaa u dhexeeya ayuu kala duwany fadal ida ijtamacaa tafaraqaa waida iftaraqaa ijtamacaa maxaana markay kala maqanyina midkoodun la sheego waa isku macno mid waliba ka kala macnihiisiina uu kutusinaya marka meel lagu wada sheegana waa kala macno marka marka meel lagu wada sheega araxma maxay noqonaysaa almakfiratu maxay noqonaysaa lima mada oo dembiyadii hore qofka in laga dhaafo araxmana alcismatu fima yastaqbil waktiga soo socda in dembiga iyo sharkiisa laga ilaaliyo jazaka allahu khayra ayib musanifku markuu le anahu yajibu calayna alayna damiirka mutasilka yuu noqonaya alayna aye jamiic almukalafiin mukalafiinta oo dhan marka guud ahaan cilmi waa waajib guud ahaanna camal waa waajib guud ahaanna dacwo waajib guud ahaanna sabir waa waajib mukalafiinta o dhan waajib buu ku yahy marka waxaa loo jeedaa macrifada ijmaaliga ayaa waajiba addacwa macnaheedu waa maxay addacwa yaa addacwa qeexaya addacwa aye fadl طلب جميع الناas ilى اتibاعi سبيل الlahi الجaamiعaةi لkuli khayr calىa baصيرة waa dadka oo dhan in laga doono inay raacaan wadada ilaahay ee khayrku uu ku dhan yihi calىa baصيرة maxaa looga jeedaa aye calىa cilm iyagoo markaa iyada oo dalabkaasi cilmi la socdo basiiradu waa laba nooc baynu nihi basiirada waajibkaahi aayaddu sheegtay haye basiiratu bima yadcu ilayh iyo basiiratu bilmadcuwiin wuxuu dadka ugu yeedhay horta waa inuu garadayo ila haddii kale uu luminaya sida ninkii sagaal iyo sagaashanka dilay ninkii u fatwooday albaabka tawbad wuu kaa xidhay naftiisiina wuu sahayday wuu halaagay qofkiina raxmaddii ilaahay markuu ka quusiyey wuxuu sabab ugu noqdo inuu dembi kala sii galo isagiina uu dilo boqolka ku dhamaystiray taa jahligu akaa addacwatu calaa jahli dhibaatadaasay leedahay waxaa lamid ah ninkii madaxa ka dakramay ee qole u yimi ee yihi meydhasha igu waajibtay nabarkana wuu igu yaala maxaan yeela jahli bay u fatooden waxay ku laa laa najidu laka ruksa wax ruksado kuma hayna dee maydho un wuu maydhay biyihii baa maskaxda ka galay wuu dhintay markii nabiga calayhi isalaatu wasalaam loo sheegay muxuu yihi rasuulku qataluuhu qatalahum ullah way dileen ilaahay ha dilee hallaa sa'luu id lam yaclam inamaa shifaau lciyi su-aal waxaanay garanayn maxay uga hadleen cidda garanaysa miyay weydiiyaan sida ilahay uhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun jahliga dawadiisu waa su-aasha haddaad doonayso jahliga inaad iska daweyso isal man yaclam ka masalada garanaya weydii waaya su-aal halka haddii laynaga weydiiyo la dhaahdo miyay shardi tahay dacwadda inuu qofku dadka wanaag u sheego ama xumaan inuu ka reebo miyay shardi u tahay inuu caalim noqdo aye fadl shardi uma aha kaynu ka isaga ma ahaa fi daati nafsi qofka dadka wuxu sheegaya wanaag faraya ama xumaan ka reebaya ama khayr ugu yeedhaya inuu caalim iyo miya maaha maxaa u daliila ah, jazak allah khayr maxaa u daliila fadl a a haye laakin ta horta ukaadi maxaa u daliila ta hore inaanay shardi ahayn inu caalim noqdo daliil daliil daliil daliil haddii lagu diy waa qur'aan sunna ijmaac jazaaka allahu khayr haya cabdiqaadir balliquu cani walow aaya balliquu cani walow aaya balliquu cani ay walow kaana ma tubaliquuna bihi cani aayatan waaxida hadduu aayad garanaya aayadda dadka u gaadhsiin karaa hadduu xadiid garay u gaadhsiin karaa وkذلika maن raأى minkm mnkرا falyغayiruu byadih fain lam ystaطع fabilisani fain lam ystaطع fabiqalbi وdalika aضcف الإiman lakin maxaa shardiya inuu caalim noqdaa shardi maayo maxaa shardiya anu dersigii shalay ku sheegnay fadl nacam mas'aladaa uu sheegayo waa inuu cilmi u leeyahy hadduu dadka wax farayo waxaasi inuu khayr iyo waa inuu garanayo macruuf inu ilahay wuxu uhi ta'muruuna bilmacruuf oo macruufnimadii sharcigaina ku sugnaatay waa inu garanayo hadduu dadka ka reebayo ka nahyeena waxa inay shareecadu diiday waa inu garanayo watanahawna can ilmunkar intaana waa inaanu dhaafin intaa uu garanayo oo raxima allahu imra'an intaha ilaa maa samic intaa uu garanay waa inuu ku ekaado ila haddii kaleo intii uu garanaya uu dhaafo waxaa dhacaysa inuu ilaahay ku been abuurto waana dembiga ugu weyn wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun inuu nebiga alayh الsalatu salaam ku been abuurto man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadu min annaar marka hadduu aayad sheegayo aayadda waa inuu saxayo macnaheedana waa inuu garanayo hadduu xadiid sheegayo waa inu garanayo inuu xadiis nebiga ka sugnaadan yahay iyo inaanu ahayn waa inu kala garanayo lakin wixii uu iska maqlaba inuu iska sheego ama wixii kusoo dhaca ma banaan nin baan beri halkaa suuqaa kula kulmay markaa dad buu wacdinayo markaasa wuxuu ah, aada si xurqa iyo gubasha ku jirta u cadinayay waxaan ku urhi waad fiican waad dadaaleysaa laakiin cilmiga baro markaasuu yihi waxba dhib ma laha mar hadday niyadeedu sax tahay wixii aan sheegaaba waa iska sax waayo nebiga alayh الsalatu salaam bilaal looga ashkatoodo o lagu uri rasuulki ilaahay o bilaal dee markuu eedaamayo shiinkii kariba maayo ashadu buu leeyay ashadu markaasuu nebigu alayh الsalaatu wasalaam yihi siinu bilaal cind allahi shiin siinka bilaal ilah agtiisa shiin buu ka yahy mar hadduu doonayo inuu shiin ku dhawaaqo oo qastigiisu kaa yahay walow carabku ha yeeli waayebe siinkiisu shiin buu iska noqonaya saa ku uhi xadiiskaasi xagu ku qoran yihi ana maalintaa saa igu horreysay inaan maqlo suu yihi culimada masaajidka jamaacada joogta culimadaa soo weydii adu xadiidkii baan baadhay xadiid laa asla lahu weye sanadba male mid saxiixaya mid kala toona kalema suurtagal baa nebigu alayh isalaatu salaam iyadoo saxaabadii ay joogaan nin aadaanka laxninaya oo xarafkiisiiba aan karayn in muadin ka dhigo oo cabdilaahi ibnu zaydkii ku riyooday uu ku dhaahdo alqihi calaa bilaal fainahu andaa minka sawta bilaal baa kaa cod dheeroo dadka gaadhsiinaya bilaal maqashii aadaanka aad ku riyootay waa karaya bilaal shiinka sidiisu ugu dhawaaqay muu laxninayn markaa qofki isagiiba wuxuu xujo u samaysanayaa inuu diinta ilaahay ka hadlo oo dhinucu siduu doonayo uu dhex qaado waxaanu leeyahay mar haddii qasdigaygu yahay inaan dadka ilaahay diintiisa gaadhsiiyo waxaan idhaahdaaba waa sax haddaan aayadda khaldo haddaan xadiid khaldo mid aan jirin haddaan sheego tafsiir khaldan haddaan u yeelo taynu diidanayna waa taas inagu diidi mayno qofka muslimka ahi masalada uu garanayo ee dadku ay dayaceen inuu u sheego wanaagga u faro waxa uu garanayo dadku ay samaynayaan xumaana inuu ka reebo lakiin maxaynu diideynaa qofki isagoon ja isagoo jaahilo diintii aan garanayn inuu isu caleemo saaro oo u cumaamato inuu culimo noqdo dabeetana intuu halkaas soo istaago uu maanta o dhan khudbadeeyo taynu diideyna waa taas ayib الصبر waa maxay الصبر عalى الأdى فيه ma huwa الصبر haye haye qoladi halkaa farta ka taagaysa reer dila dhawaan rabaa fadal waad istaagaysa xabsu nafsi calaa aaca maya calaa axkaam illah xabsu nafsi calaa axkaam illaah waa nafta in lagu dul xidho xukumka ilaahay macanaa xukumka ilaahay dhinacna aanay u dhaafin xukumka ilaahay inuu laba u qaybsamaynu sheegnay qoladaas haye ma adu horead uga jawaabta sheekh fadl a magacaagi muxuu aha ya a muuse fadl muusow xukumka ilaahay wuxuu xukumaabaa laba nooca wuxuu ilaahay qadar ahaan uxukumo oo ilaahay wuxuu xukumay tusaale ahaan inuu hebel maalin heblaayo dhinto waa xukum qadara ama inuu roob ka da-o meel heblaayo maalin heblaayo waa xukum qadara ama inuu dagaal ka dhaco meel heblaayo maalin heblaayo qadar ahaan buu xukumay ilaahay nooca labaadna waa xukum sharciya waa waxa ilaahay adilada uu ku sheegay qur-aanka ama xadiidka sida ribadu inay xaaraantahy salaadu inay waajib tahay waa xukum sharciya xukumka qadariga waa ka lagu sheegay xataa yaxkuma allahu lii aw ataa xataa yaxkuma allahu lii aw ya'dana lii abi xataa xataa ya'dana lii abi aw yaxkuma allahu lii hawa saas ilaa abahay u idmay ama ilaah i xukumay manaa i qadaraya wayaan macnaheedu ayib xukumka sharcigahina waa ka ilaah u leeyahy wa an ixkum baynahum bima anzla اllah in ilxukmu ila lilah marka labaduba dee sabir bay u baahayiin qadar qadarka ilahay in lagu sabro saasoo kale axkaamta ilaah ee sharciga ah iyadana in loo sabro oo haddii wax la amray uu yahayna amarkaa fulintiisa uu ku sabro wax laga nahiyey hadduu yahayna inuu nahyigaa ka tegistiisa inuu ku sabro waayo markuu leeyahy wالصbr calى اlأdaa fiihi fiihi damiirka ku jira xagguu noqonaya haye tafadal maxaa loo celin karaa saddexdaba cilmiga camalka iyo dacwadda fiihi markaa la dhahdo ila jamc marka loo celinayo fiihaa bay ahayd in la dhaha fiihi maxaa loo yidhi madkuurka la dhaha fiihi madkuurka kaa lasoo sheegay oo saddexdaas maxaa kaloo loo celin karaa ka u dambeeya soo maa oo dacwadda ah lanna damiirka waxaa loo celiyaa ilaa aqrab madkuur sabru cala aladaa fiih culimada qaarna waxay idhaahdeen fiihidu damiirka ku jiraa ilaahay buu unoqonaya oo fiihi macnaheedu waa liajli اllah sabru iyo sabirka cala aladaa dhibka uu ku sabro fiihi ilaahay daraaddii ugu sabro macanaa liajli اllah ilahay daraaddii ugu sabro wuxuu ihi wاdaliilu musanifku raximah اllahu tacaala masaaisha uu sheegi doono dhan daliil buu usheegi doonaa macanaa wاdaliilu calى wujuubi اmasaa'il اlarbac waxaa u daliila afartaa mas'alo inay waajib inagu yihiin inaynu garanno inuu cilmi waajib inagu yihi inuu camal waajib inagu yihi inay daco waajib inagu tahay in sabir uu waajib inagu yahay waxaa u daliila had ya jeer wuxuu masaa-isha daliilka u raacinayaa si qofka aalibulcilmiga ahi uu ugu tarbiyadoobo daliil raacista wax kastoo uu sheegayo daliiluu u yaqaan wax kastoo loo sheegana oo diinta ka midana cidda sheegta inuu ku dhaha maxaa u daliila aa qul haatu burhaanakum in kuntum saadiqiin oo dadka hadalkooda aanu iska qaadan way iska banaan tahe n sidan un baa looga jeedaaye maxaa u daliila daliil sheeg waynu dhaha ayib waxaa kaloo sheekhu masale kasta markuu daliilka raacinayo inugu baraarujinayaa calى ana اlcilma huwa maa qaamat calayhi alxuja udala calayhi daliilku cilmigu sidiisaba waa wixii xujo iyo daliille wixii xujo iyo daliil aan lahayni cilmi maaha ilaahay subxana wa tacaala wuxuu yihi fi lqur'aani اlkariim itabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tatabicuu min duni awliya waxa ilaahay uu soo dejiyey ayaa layna amray inay raacano kaas ayaana cilmi ah waxaa kaloo sheekhu mas'ale kasta uu daliilka u raacinaya litasliixi aalib اlcilmi bixuja yaruddu biha calى ahli اlbaطil daliilku waa hubka lagu dagaalamo marka masaaisha diinta laga hadlayo marka dee waxa ku waajahaya ka hor imanaya dad ahlu bail oo xaqa khilaafsan haddaad daliilkaagii garanayso nin hubkiisii sitaati cadowga waad ka adkaan kartaa lakin haddii kale waad jabaysaa waxaa kaloo sheekhu daliilka u raacinaya litadriibi aalib اlcilmi calى istinbaط اlaxkam min aladila qofka aalib اlcilmiga ahi waa inuu ku tababarto axkaamtu caqiide ha noqoto ama camal ha noqotee axkaam caqadiya ama axkaam camaliya ha noqotee in adilada lagala soo baxo oo imika marka uu masalada daliil u sheego waa inaynu isweydiino daliilkan masaladaas siduu utusinaya waxa la wajhu dilaala ma wajhu dilaalati hadihi اlaaya calى hadihi اlmasأala waa inaad isweydiiso sidee utusinaysa xadiidkani siduu masaladaa utusinaya waay wdaliilu buu ihi waxaa u daliila in afartaa masale ay waajib inugu yihiin qowluhu tacaala weeyi qowlka ilahay u hi bismi اllahi الraxmaan الraxiim walcasri baan ku dhaartuu ihi ilaahay wadwaawow lqasam casarka oo waktiga looga jeedo ama looga jeedo waktiga o dhan looga jeedo ama looga jeedo waktiga salaada casr ama salaada casr lafteedaba looga jeedo in alinsaana insaan oo dham lafii khusrin khasaaru ku sugan yihi ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu rumeeyey wixii rumayntiisa lagu waajibiyey oo camiluu sameeye aaalixaat alacmaal asaalixaat acmaasha wanaagsan wa tawaasow isu dardaarmay bilxaqi xaqa wamaa habata bidaliila wixii daliil ku sugmay wa tawaasow isu dardaarmay bisabr sabirka isu dardaarmay markaa suuraddan ilaahay subxana wa tacaala sidaad arkeyso wuxuu ku dhaartay alcasr waxaanu sheegay dhaartaa dabadeed qof kasta oo dadka ka midii inuu khasaare ku sugan yihi marka laga reebo cidda afar sifo laga helay iimaan camal saalixa atawaasi bilxaq iyo atawaasi bisabr waa kuwa xaqii bay garteen carafu laq xaqii bay garteen kow wa camiluu bihi waanay ku camal faleen wadacaw الnaas ilayhi dadkiina way ugu yeedheen wasabruu calى اlأdaa fiih dhibka ka soo gaadhayana way ku sabreen labada arrimooda hore qofku wuxuu ku dhamaystirayaa naftiisa wayukmilu اlinsaanu nafsahu biاlcilmi wاlcamal naftiisa wuxuu ku hagaajinaya u ku islaaxinaya u ku dhamaystirayaa inuu xaqa cilmi u yeesho cilmigaana inuu ku camal falo wayukmilu bilmartabateyn اlakhiiratayn bigayri wayukmilu bilmartabateyn اlakhiiratayn hayra labada dambena wuxuu ku dhamaystirayaa dadka kale ayuu ku dhamaystirayaa oo dadkii inuu xaqa u dardaarmo iyo inuu sabirka u dardaarmo walcasri wowdu saynu sheegna waa wow lqasr waa wow dhaar tusinaysa ilaahay alcasri buu ku dhaartay alcasru waa maxay jumhuur lmufasiriin waxay idhahdeen alcasru waa azamaan waa waktiga o dhan ka wakti o dhan buu ilaahay ku dhaartay wana sida ibnu jariir uu doortay culimada qaarna waxay yidhaahdeen waa waqtu salaati alcasr waa maa beyna zawaali الshamsi wa guruubiha qoraxdu marka ay suusho waa waqt اlcashiyi baan ujeeda waa gelinka dambe waa maa beyna zawaali الshamsi wa guruubiha markay qoraxdu suusho ee samada bertankeeda xaggan ay udhaxda ay uga ilato ilaa dhicisteeda inta udhaxaysa waa waktigaas bay yidhahdeen waayo magacan alcasr nusuusta waktigaasuu ugu soo arooraa culimada qaarna waxa waa salaada casr kii ay noqotaba ilaahay makhluuq buu ku dhaartay ilaahayna subxaana watacaala wuxuu doonaabuu ku dhaartaa laakiin innaga inooma furna ilaahay cid aan ahayn inaynu ku dhaaran in alinsaana jinsu linsaan baa loo jeedaa wlal fiihi lilistiqraaq asha ku jirtaana waa istiqraaqiyo macnaheed waxa weeye kulu linsaan oo asha meesheeda kullu la gelin karo kullu insaanin insaan kasta la fii khusrin khasaaru ku jira marka in insaan oo dhan loo jeedo waxa tusinaya istinaa ka dambeeya waata la soo reebay kuwa sifaadkaa leh inta marka hore la yidhi insaan o dhan khasaaru ku jira alkhusr waa maxay waa alhalaaku wاnuqsaan alkhusr waa alhalaaku wاnuqsaan oo insaan oo dhami waa mid halaagsamay oo nuqsaan ku sugan macnuhu waa sidaas alkhusruna waa noocaan khasaaruhu waa laba nooc alkhusru attaam khasaaraha dhammayska tiran wahuwa اladii yafuutu bihi naciim wayaduumu bihi ljaxiim alkhusr taam khasaaraha dhamayska tiran waa maxay aladi yafuutu bihi naciim wayaduumu bihi اljaxiim waa ka nicmada aakhiro dhammaanteedba qofku uu ku waayo jaxiimkiiyo cadaabkuna daa'im uu ku noqonayo wa sababu huna alkufr khasaaraha dhamayska tiran sababtiis waa maxay waa alkufr qofku hadduu gaalimo ku dhinto khasaaro dhamaystiran ayuu ku dhacay wa yafuutu bihi jamiicu naciimi alaakhira naciimka aakhiro dhan waxba kuma leh wayaduumu cadaabuhu cadaabkiisuna daa'im buu noqonaya inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi اljana wama'waahu الnar wma lلظaalimiina min ansaar walihada ba ilah wuxu uhi qad khasira aladiina kadabuu biliqaaءi illah way khasaareen waa khasaari dhamayska tirnaa oo in naciimka aakhire aanay waxba ka helin cadaabka aakhire ku helayaana uu daa'im noqdo lain ashrakta layaxbatana camaluk wala takuunana min alkhaasiriin waa alkhusru taab khasaare dhamayska tirnaa wey nooca labaad alkhusr waa muطlaq اlkhusr waa asalkii khasaaraha wa huwa ma yafuutu bihi kamaalu naciim ma yafuutu bihi kamaalu naciim nicmada asalkeedii qofkani wuu helayaa laakiin dhammaystirankii nicmada ayuu ku waaya wa yaxsulu bihi jaxiimu gayru daa'im cadaab aan joogto ahayna wuu xaasilayaa ama sababtii buu xaasilayaa kaas muطlaqu اlkhusr waa maxay ama alkhusru gayru taam khasaaraha aan dhamayska tirnayn waa maxay waa maa yafuutu bihi kamaalu naciim nicmadii inay u dhamaystiranto ka qofka ka hor istaagaya wey wayaxsulu bihi jaxiimu gayru daa'im laakiin cadaab aan daa cadaab aan daa'im ahayna uu ku xaasilaya imika qofka islaamnimo iyo tawxiid ku dhinta laakiin dembiye la dhinta kabaair aanu ka toobad keenin hadduu ilaahay doono inuu cadaabo oo naarta la geliyo il haduu doon u dambi dhaafi karaa ma khasaara mise mu khasaarin wuu khasaaray khasaarihiisu waa nooce khasaare cadaab daa'imi ka dhashayba maya mar hadduu tawxiid iyo iimaan ku dhintay naarta ha laba geliya waa laga soo saaraya ilahay baa odhanaya akhriju min annaari man kana fi qalbi mihqaalu darati min iimaan dee kamaalu naciibna ku heli maayo qof cadaab iyo naari u horeysay naciimku umu dhamaystirmin oo kii markiiba naciimku u bilaabmay la mid maaha marka alkhusru غayru taam waa maa yafuutu bihi kamaalu naciim wayaxsulu bihi jaxiimun ama cadaabun badhe غayru daa'imin ayib oo dhinac marka laga eegana qofkaasi uu guulaystay mar haddii naarta habagale uu ka soo bixi doono janno uu ku dambayn doono dhinac marka lagana uu khasaarayo dee waa la cadaabay intaan jannada la geyn abaalmarintiisuna janno iyo naciim kamay bilaabmin cadaab bay ku bilaabantay waay ilaahay wa watacala wuxu uhi ila aladiina aamanuu ay aamanuu bikuli maa yajib aliimaanu bihi waxay rumeeyeen halkan laguma sheegino lama odhan ila aladiina aamanuu biاllah ama ila aladiina aamanuu birasuul ama ila aladiina aamanuu biddiin ila aladiina aamanuu baa la yidhi macmuulkii waa la xadfay wa hada yadul cala alcumuum maxay rumeeyeen aamanuu bikuli ma yajib اliimaanu bihi wax kasta oo rumayntiisu ay waajibta ayay rumeeyeen aamanuu biاllah aamanuu birasuul aamanuu biاlyowm اlaakhir aamanuu biاrusul aamanuu biاlkutub aamanuu biاlqadar wax kastoo rumayntiisu ay waajib ku tahay ayay rumeeyeen wacamilu saalixaat ay camalu acmaala khaalisa lilah muwaafiqa lisunati rasuuli illah waxay sameeyeen acmaal ilaahay daraaddii ay u sameeyeen sunaha nebigana waafaqsan alcamal saalix waa maxay waa alcamal aladi akhlasa fiihi saaxibuhu watabaca fiihi annabiy calayhi salaatu wasalaam waa camalka qofka samaynaya ikhlaas uu ku sameeyey ilahay daraaddii nebigana u kaga dayday alcamalu bilaa ikhlaasin waa shirku wاlcamalu bila itibaacina waa bidcatu mataa yakunu lcamalu saalixا laa yakunu alcamalu صaalixا ila biاlkhlaasi wاlitibaac marka labada uu ku dhisay ilahay daraaddii loo sameeyo nebigana lagaga daydo ayuu camalku saalix noqonaya watawaasaw biاlxaqi ay awsaa bacduhum bacda biاlxaq barhkoodba barhka kale xaqay u dardaarmeen xaquna waa maxay waa kulu ma jaa bihi nabiyu alayh isalaatu wasalaam oo dadka waxaa loo sheegaya la gaadhsiinaya waa in noqdo wax nebiga laga hayo oo nebigu balliquu walow aaya miyuu yihi oo qura muxuu yihi qeyd buu raacay balliquu canii marka waxaad dadka gaadhsiinaysaa oo in waxaad nebiga alayh isalatu salaam ka barhkoodba barhka kale waxay u dardaarmeen sabir bay u dardaarmeen waayahay aayaddan ama suuraddan waxay sheegaysaa ana kula insaanin qad axaata bihi insaan oo dhan inuu khasaare hareeriyey ilaa man itasafa bisifaati arbac ilaa qofka afar sifo laga hela mooyaane maa hiya sifat lula aliimaan wاthaniya alcamal الصaalix wاthalith wاthalitثa atawaasi bاlxaq wاraabica tawaasi bالصbr afartaa qofka laga helo mooyaane alcilmu bاlxaq xaqi inuu garto wاlcamalu bihi inu lafiisa ugu camal falo wadacwaة اlaakhariina ilayh kuwa kale inuu ugu yeedho wالصbru calى dalik intaana inu ku sabro ayaddu halkay naga tusinaysaa afartaa arrimood waayo inuu cilmi waajib inagu yaalkay naga tusinaysa ila ladiina aamanuu waa daliilu cala alcilm waxay daliil u tahay inuu cilmi waajib inagu yihi marka halkaa su-aal baad isweydiin kartaa waxaad odhan kartaa dee ila ladiina aamanuu baa la yidhi ila ladiina calimuu lama odhane sidaad iimaanka cilmi ugu daliishanaysa waxaynu ugu daliishanaynaa liana aliimaana laa yaxsulu ilaa bilcilm waxaanad garanayn maad rumayn karta ma rumayn karti marka ila اladiina aamanuu yatadaman qawluhu ila ladiina aamanuu yatadaman alcilm cilmiguu koobsanaya ila ladiina calimuu faaaminuu faaamanuu bima calimuu ilaa kuwii gartay mooyaane dabeetana wixii ay garteen rumeeyey marka ila ladiina aamanuu waa daliil اlcilmi liana aliimaana laa yaxsul ila bاlcilm ayib camalka isagana halkay daliil uga tahay alcamalu bi waay daliil waa camilu الصaalixaat waa daliil اcamal wawaصf اacmaal bالصaalixaat waa daliil calى ana alcamala almaطluub ma qama calى اlإkhlaasi lilah wamutaabacati الnabiy alayh الsalaatu wasalaam camalkii in lagu sifeeyey inuu saalix yahayna waxay daliil u tahy camalka addoomaha laga rabo ee laga aqbalayo ee laga ajar siinaya inuu yahay camalka ikhlaas ku taagan iyo raacitaan nebi aleyh isalaatu wasalaam wa qowlu watawaasaw bilxaqna waa daliilu dacwa adacwatu ileyhi buu daliilu ih lanna watawaasaw bilxaqi awsaa bacduhum bacda bilxaq xaqi bay isgaadhsiiyeen isu sheegeen wey wa qowluhu watawaasaw bisabrina waa daliilu sabr oo yuusi bacduhum bacda bisabr barhkoodba barhka kale ayuu sabirka u dardaarmay wuxuu waa sabir oo xaqa ku sabir oo baadilka ka sabir oo aqdaarta ilaahay waxaa muujisaa u sabir marka suuraddan iyadoo sidaa u kooban haddana ishtamalat calى asbaabi الnajaati min khasaarati اdunya wاlaakhira waxay koobsatay sababihii lagaga badbaadi lahaa khasaaraha adduunyo iyo khasaaraha aakhiro walihaada alimaam shaafici raximah llahu tacaala wuxuu yihi isagoo suuraddan qiimaheeda muujinaya low maa anzla allahu ilaahay haddaanu soo dejin layn xujatan daliil calaa khalqii khalqigiisa xujo ku ah ilaa hadihi suura suuradan mooy lakafatum ay ku filnaanle marka shaafici hadalkiisa macnihiisu waa maxay hadalkiisa macnihiisu ma aha hadduu ilaahay suuraddan oo qura soo dejin lahaa alcamal biddiin wa aadaa'i maluub bay ugu filaan lahayd maha macno dee suuradda laguma sheegin tafaasiisha addoomaha wixii laga rabay iyo wixii loo diiday salaadii looma sheegin iyo sida loo tukanayo iyo waktigeeda soomkii zakadii xajkii acmaashii kale waxyaabihii muxaramaadkii laguma laguma sheegin oo qur-aanka kaleba haddii layska dayn lahaa iyadaa ugu filaan lahayd camalfalka diinta macnuusaa saamaha macnuu waxa weeye suuraddani dadka waxay ugu filaan lahayd in ay gartaan inay waajib ku tahay inay axkaamta ilaahay uhogaansamaan sharciga ilahayna ku camal falaan bs waxay ugu filaan lahayd suuraddani ama waxay ku filaan lahayd inay dadka ku oogto xujada ah inay waajib ku tahay inay ilaahay subxaana wa tacaala axkaamtiisa u hogaansamaan sharcigiisana ku camal falaan intaasu ugu filanay waayo dee waxay sheegaysaa waxa khasaara lagaga badbaadayaaba inuu yahay in ilaahay sharcigiisa lagu camal falo oo la raaco markaa suuraddani waxay dadka ugu filaan lahayd inay ku dhiiri geliso iimaanka iyo camalka saalixa ah iyo dacwadda iyo sabirka qofka caqliga lihi markuu suuraddan maqlo ama uu akriyo dee wuxuu ku dadaalayaa waxaa naftiisu ay khasaaraha kaga badbaadayso afarta arrimooda ayib si kalena hadalka shaafici waa loo wariyaa ibn اlqayim wuxuu ihaha shaafici wuxu uhi low fakara الnaasu kulhm fi hadihi sura lakafatu dadku hadday suuraddan u fiirsan lahay way ku filaan layd bayaanu dalika ana almaraatiba arbacatu buui maraatibtu waa afar oo biistikmaaliha yaxsulu lishasi gaayatu kamaali afartaa addoonku markuu dhammaystiro ayuu dhammaystirmaya dhamaystir halkii u dambeysay uu ka gaadhaya dhamaystirkii diineed axaad waa lxaq martabada kood maxay xaqa inuu barto athaaniyatu camaluhu bi inuu ka camal falo athaalithatu tacliimuhu man laa yuxsinu qofkaan garanaya inuu baro الرaaبcaة صبrه عalى تacalmihi والcamل bه وتacliimih inuu ku sabro xaqa berashadiisa ku camalfalkiisa iyo beristiisa fadakra tacaalى almaraatib aأربca fi hadihi الsuura afartaa martabo ee insaanku khasaara uu kaga badbaadayo kamaalkana uu ku gaadhayo ayaa ilaahay suuradan uu ku sheegay iبn kaثيir hadalka shaafiعي lafdi kaa ka yara duwan laakiin la macnaaba ku keenay tafsiirkiisa low tadabara annaasu hadihi suura lakafatum buuri dadku hadday suuraddan u fiirsan lahaayeen way ku filaan lahayd marka suuraddan waa suura cadiima walihada saxaabadu ridwan ullahi calayhim markay kulmaan suuraddanay isku waanin jireen umay kala tegi jirin ilaa midkood uu suuraddan u akriyo kadibna intaysi salaamaan bay kala dhaqaaqi jireen oo xadiidka abaraani uu wariyey can cabdilaahi bni cabdilaahi bn xusein alansaari kaana rajulaani min asxaabi rasuuli illaah ida altaqayaa lam yaftariqaa ilaa calaa an yaqra'a axaduhumaa cala alaakhari suurat alcasr uma yusalimu axaduhumaa cala alaakhar wa qaala albukhaariyu raximah llahu tacala bukhaari wuxuu yihi uhi baabun alcilmu cilmigu qabla alqowli kaa'inun wuxuu ahaaday ama maluubun waa mid la doonayo oo adoonka laga rabo qabla alqowli odhaahda horteed oo intaanu hadal waxa uu ku hadlayo waa inuu cilmi u leeyahy masax baa mise waa khalad maxaq baa mise waa baatil walcamal camalka horti baa la rabaa cilmiga oo camalkii intaanu samayn hadduu cibaado yahay iyo hadduu mucaamalo yahayba horta waa inuu cilmi u yeesho waa inuu cilmi ku tukado waa inuu cilmi ku soomo waa inuu cilmi sekada ku bixiyo waa inuu cilmi ku xajiyo waa inuu cilmi dadka kula mucaamaloodo wax kaga iibsado oo kaga iibiyo oo kaga kiraysto oo kaga kireeyo hadduu hadlayo diinha ka hadlayo ama addunyaha ka hadlayo waa inuu cilmi ku hadlayo qofka waay wadaliilu waxaa u daliila inuu cilmigu qowlkiiyo camalkaba ka horeeyo hortood la rabo qowluhu tacala ila ui faclam ogow anahu arinku wuxuu yii laa ilaaha ilaa macbuuda mid la caabudaa ma jiro bixaqin lagu caabudo ila allahu ilahay mooyaan cid kastoo kale baail baa lagu caabuda wastaqfir lidembika dembigaagana dembi dhaaf ilahay weydiiso welilmuminiin walmuminaat fabadaa buu ihi wuu bilaabay bilcilmi wuu ku bilaabo faclan buu ku bilaabay qabla alqowli walcamali qowlkiiyo camalka hortii oo istifaarta ah istifaartu dhinaca qowl bay ka toodee qofku astafir lah astaqfir llaha buu odhanaya dhinacana camal bay ka toodee tatadamanu tawba tawbadkeen iyo dembigii inuu ka soo noqdo ayay koobsanaysaa marka wuxuu caddeeyey cilmiga sharciga darajadiisa wa anahu aslu lilcamali wاlqowl qowlka iyo camalkaba inuu asal yihi wa anahu almusaxixu lahuma ka qowlka sax ka dhigi kara camalkana sax ka dhigi kara inuu yahay cilmiga haddii jahli lagu hadlo dee khalad laga badbaadi maayo haddii jahli lagu camal falo lagu shaqeeyana khalad laga badbaadi maayo waxaa kaloo baabkan bukhaari uu inoo faa'iideeyey insaanka qowlkiisa iyo camalkiisu toona wax kasoo qaad ma leh ila ida qaama cala alcilm in qowlka iyo camalku cilmi uu ku dhisaya mooyaane falcilmu sharطu lisixati اlqowli wاlcamal cilmigu shardi buu u yahay qofka qowlkiisu inuu saxiix noqdo iyo inuu camalkiisu saxiix noqdo sidii la doonayey inuu dhaco cilmiguna waa faral oo inaga qadarnay maluubun baabun alcilmu qabla alqowli maxaanu hi maluubun waa mid laga raba addoonka wa fardun caleyhi waana mid faral ku ah qabla alqowli intaanu hadal horteed walcamal intaanu camalka samayn horteed hadalka bukhaari baab alcilmu qabla اlqowli wاlcamal liqowli اllahi tacaala sidaasi weeye hadalka bukhaari musanifku san usoo raray waxbaa ka yaro duwan isagu wuxu uhi wdaliilu qowluhu tacala sooma odhan lakin saxiix اbukhaari wuxuu ugu yaalaa baabu alcilmu qabla اlqowli wاlcamal liqowli اllahi tacala lakin xagga macnaa waa isku mid oo adaliilu qowl اllahi tacaala iyo liqowli اllahi tacaala waa isku macnoon fabadaأa bاlcilmi qabla اlqowli wاlcamal waa hadalkii bukhaari laakiin hadalka bukhaari kuma jirto qabla اlqowli wاlcamal bukhaari waxaa saxiixiisa ku qoranun fabadaأa bاlcilmi haddii la idhaahdo fabadaأa bاlcilmi cilmiguu ku bilaabay iyo haddii la idhaahdo fabadaأa bاlcilmi qabla اlqowli wاlcamal waa isku macno oo labada cibaaraba maxay tusinayaan inuu cilmiga u uhoreysiiye ilaahay marka haddii la idhaahdo qowlkii camalku ka horeysiiyey iyo haddii la dhahdo cilmigu u horeysiye waa isku macnow marka lafdiga bukhaari waxa weeye fabadaa bilcilm faclam anahu laa ilaha ila اllah waa amar ilaahay uu nebiga amray bilcilm waxa uu yihi bara oo garana waa maxay laa ilaha ila اllah oo tawxiidka ah wاstakfir lidembika e uطlb اlmakfirata lidembik dembigaagana makfiro u dalab macnaheedu uu yahay asitru wاtajaawuz inuu ilaahay ku asturo isla markaana uu kuu dhaafo o aanu ku ciqaabin marka aayadda in cilmiga la horeysiiyey bay tusinaysaa faclam anahu laa ilaaha ila اllah weliba aslu اlculuum in la barto oo ah tawxiidka waay camalkiina waa la dembaysiiyey oo ah iyo qowlkii oo ah istikfaarta istikfaartu waa qowl astakfir اllah buu qofku odhanaya soo ma camalkiina way koobsanaysaa oo alistikfaaru yatadamanu atawba oo camal ayuu koobsanaya waa yahay in cilmiga la horeysiiye ahamiyadiisay tusinaysaa oo laa yubda ila bilaham falaham ashyaadu say u kala muhiimsan yihin baa loo kala horeysiya aayaddan waxaynu ka baranaynaa fadl cilm fadliga u cilmigu leeyahy lianna allaha amara bih cilmigii ilahay waa ayna amray faclam anahu laa ilaha illa waliba alcilmu bالtawxiid wa badaأa bihi qabla اlqowli wاlcamal qowl iyo camalkiina waa ka horeysay ahlulcilmigu kanuu yastadiluuna bihadihi اlaaya calى fadli اlcilm fadliga cilmiga aayaddan way u daliishan jireen oo abu nucaym wuxuu ku wariyey fi kitaab اlxilya sufyaan ibnu cuyeyne la weydiiyey fadliga cilmiga iyo waxa u daliila markaasuu alam tasmac qowlahu tacaala xiina badaأa bih miyaanad maqal qowlka ilaahay markuu ilaahay ku bilaabay cilmiga uhi faclam anahu laa ilaha ila اllah uma amarahu bilcamali bacda dalik dabeetana cilmiga dabadi uu camalkii amray oo faqaala uu yihi wastaqfir lidembika marka aayadda wuxuu u deliishaday fadliga cilmiga wejiga uu ka deliishadayna waxa weeye in cilmiga lagu bilaabay oo la horeysiiyey taasaa tusinaysa fadliga uu dheer yahay qowlka iyo camalka waxaa kale inu ka baranaynaa afdal اlculuum inuu yahay alcilmu billaahi wa asmaa'ihi wa sifaatihi wa tawxiidi cilmi la barto waxa u fadli badan cilmiga ilaahay ku baraya oo ilahay aada ku baranayso magacyadiisa sifaadkiisa tawxiidkiisa waxaa kale ynu ka baranayna ana alcilma muqadam cala alqowli walcamal cilmigu inuu ka horeeyo qowlkiiyo camalkaba intaanad qowlin inaad waxaad ku qawleyso cilmi u yeelato intaanad camalkii ku dhaqaaqin waxaad samaynaysa inaad cilmi u yeelato intaanad tukan horta salaada baro ila haddaad cilmi la-aan ku tukato salaad la-aan baad soo istaagaysaa se ninkii nebigu ku uhi irjic fasalli fainaka lam tusalli intaanad jihaadin horta cilmiga jihaadka baro walihada ibn اlqayim wuxuu yihi wasayf bilaa cilmi mikhraab laacib seef aan cilmi hagayni way kharibisteedaa badan oo cid aan ilaahay ogolayn lagu dhufto ayaa lagu dhufanaya waxaa dee maanta caalamka ka socda muslimiin baa la qarxinayaa waa la laynayaa markaas haddana le waa jihaad sayfu bilaa cilmin mikhraabun laacib seef aan cilmi ku socon waa mid kharibisteedu badan tahay qof iska qof kastaana qof iska ciyaarayo kale u waay waxaa kalenu aayadda ka barayna ana tacalum tacalum atawxiid laysa lahu nihaaya yantahi ilayhi aw ilayha barashada tawxiidku meelay ku dhamaato ma leh qofku odhan kara khalaas anu iminka tawxiidka waan bartay waxba ima harsana waayo nebigu calayh isalaatu wasalaam aayaddan waxaa lagu soo dejiyey bacda casharati acwaam yaani bacda alhijra waa aayaddu waa madaniya markuu hijrooday kadib toban sanood isagoo nebi ahaa buu ilaahay ku leeyahy faclam anahu laa ilaha ila allah ma macneedu inaanu garanayn marka hore qolooyinka khuraafiyiintu waxay idhahdaan halkaasoo kale la marayo wahaabiyadu waxay idhaahdaan nebigu laa ilaha illa lah muu garanayn qofka idhaa nebigu laa ilaha illah muu garanayn waaba kaafir ba annagaa kuleh cid culimo oo saa odhanaysaana ma jirto wa garanaya nebigu aleyh isalaatu wasalaam laakiin cilmigu waa ballaadhay oo nebiga aleyh salaatu wasalaam qofku wuxuu hore u garanayena waa la amri karaa waxaanu garanayna waa la amri karaa cilmiguna waa maraatib iyo darajaad marka muqadimadii koobaad halkaasay noogu dhamaatay aynu yaro dul maraynaa qaala raximah llah iclam ogow raximaka allah ilaahay kuu naxariistay annahu yajibu calayna innaga inay waajib inagu tahay tacalumu arbaci masaa'ila afar mas'alo barashadood almasalatu lula waa alcilmu waa inaynu barano inuu cilmi waajib inagu yihi oo cilmiga waajibkaynugu ahay macrifat ullahi ilaahay garashadiisa weeye macrifatu nebiyi nebiga barashadiisa weeye sala allahu alayh wasalam macrifatu diin lislaam diinta islaamka barashada weeye biladilati lagu barto almasalatu athaaniyatu ee waajibkaynugu ahy alcamalu bihi waa inaynu ogaano cilmiga ku camalfalkiisu inuu waajib inagu yihi almasalatu athaalithatu waa adacwatu iley waa inaynu baranno inay waajib inugu tahay cilmiga inaynu dadka ugu yeedhno almasalatu araabicatu waa asabru cala aladaa fiihi waa inaynu baranno inay waajib inagu tahay inaynu ku sabiro dhibka inaga soo gaadhaya cilmiga iyo camalka iyo dacwadda wadaliiluna waxaa u daliila in afartaasi ay waajib inagu yihiin barashadoodu inay waajib inagu tahay qowluhu tacaala wey ilah uhi bismi اllahi الraxmaan الraxiim walcasri baan ku dhaartay in alinsaana insaan oo dhami lafii khusrin khasaaru ku jira ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu wixii rumayntiisa lagu waajibiyey o dhan rumeeyey wacamiluu sameeye asaalixaat acmaasha wanaagsan watawaasow isu dardaarmay bilxaqi watawaasow isu dardaarmay bisabr qaala shaaficiyu wuxuu yihi shaafici raximah llah low maa anzla allahu ilahay haddaanu soo dejin lahayn xujatan xujo calaa khalqi khalqigiisa xujo ku ah ilaa haadihi suura suuradan mooyn lakafatum ay ku filaan lahayd waxay ugu filaan lahayd inay gartaan inay waajib ku tahay inay ilaahay diintiisa rumeeyaanay raacaan ay ku dhaqmaan intaasay ugu filaan wqaala الbukhaariي wuxu uhi raximah الlahu tacaalى baabu alcilmu cilmigu maطluubu waa mid la doonayo addoonka laga doonayo qabla اlqowli qowlka hortiyo walcamali camalka horti wadaliilu waxa u daliila inuu cilmigu qowlka iyo camalkaba ka horeeyo oo qofku intaanu odhan intaanu samayn cilmi laga rabo qowluhu tacaalى weeye ilaahay uu yihi faclam ogow nebi maxamedow iyo qof kastoo muslimowba annahu arinku inuu yahay laa ilaaha mid la caabudo oo bixaqin xaq lagu caabudaa inaanu jirin ay mawjuudun ama kaa'inun ila allahu ilaahay mooyaane istakfir lidembika dembigaaga ilaahay dhaafid iyo asturid u weydiiso welilmuminiina wlmuminiina ilaahay weydii fabadaa waa bilaabay bilcilmi buu ku bilaabay qabla alqowli waalcamal marka waxaanu nidhi bukhaari waxaa ku yaalla saxiixiisa halkaa wadaliilu bedelkeeda maxaa ku yaalla inu ihi liqowlihi tacaala halkan fabada bilcilmi qabla alqowli wاlcamala fabada bilcilmi intaasun baa ku taala wallahu subxana wa tacala aclam sala allah alى nabiyina mxamed wعalى alih وaصxaabihi ajmaciin